الnasaa-i fii leylati الثulaثaaءi اlmuwaafiq litaasi cashar min shahri safar caami alfin وarbaعmiئة waاثnain وarbaciin lhijraة الmuصطafى slى اllahu عalayhi waآlihi waslm ضمna silsila duruus xadiiث الmuصطafى slى اllahu عalayhi waalihi waslm bada bkitaab الأربعين وintaha bsunan والصaحيحين ysر اllah الإتmام والإكmaal وraزqna الإkhlاص في اlqwl والcmل inahu samiع mujib الdacwaat majliskan waa majliskii toddoba iyo lixdanaad ee majaalista marka sharx kooban ee kitaabka sunan النasaaئي habeenkana waa talaada kuna beegan sagaal iyo tobanka bishi safar kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay eh, sahwiga ayaan kusoo jirnay imaamka baabkan wuxuu isdhex dhigay waxyaabo badan uu isdhex dhigay sahwigii wuxuu soo geliyey ataxiyaadkii soo geliyey oo caadi muxuu xataa siyaqdiisa soo geliyey marka sidiisu baan ku qaadanaya duduub miro barda duduub ayaa loo liqaa soomahan jirn nawcu aakhara min atashahud nooc kale oo taxiyaadka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun laba boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid daciifa qaala alimaam النasai alي raxmat lla abarna cmr bn cali اfalas wa hiqaة xaafid qaala xadaثana caaصim الضaxaak ibnu mklad marwaxadan damit mid hal dami dadaal damba xadiidka kun laba boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid daciifa qala imam ns abarana cmr bn cali falas wa iqaة xaafid qala xadaثna caaصim الضaxaak ibnu mklad wa iqaة habt qala xadaثna ayman ibnu nabil wa saduq yahim saduuqu yahim weeyaan waa alxabashi اlmaki qala xadaثna abu zubayr maxamed ibn muslim tdrus wa waxaa weeyaan saduuq yudlis can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aday rasul rasulka sala allahu calayh wasalam yucallimuna midna baro atashahuda ataxiyaadka kamaa yucallimuna siduu noo bara asuurata suurada oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah bismi illaahi bismi illaah wabillaah bismi illaahi magac alle wabillaahi alla weyne altaxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaat assalaamu calayka ayuha اnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin أشhهd أn laa إلaha إلا الله وأن محamdا cabduه وrasuuله وأsأl الله الجنة وأcuudu bih min الnaar xadiidka waa soo marnay qaala abu cabdiرaحmaan laftirkeeda bay ku jirtay laa naclamu ma ogsoonin axada qof oo taabaca ku raacay ayman ibnu naabil ku raacay calىa hadihi الriwaayat ku raacay gacan kuma hayna weeyaan وأymanu cindanaa laa ba'sa bihi aymanna baas badan kuma sugna laakiin riwaayadan cid ku raacday oo bismi اllaahi وbilaahi la imaaday sidoo kale waxaa weeyaan gadaal ka raacaysay wa as'al اllaha aljanna waacuudu bihi min annaar ma hayno weyaan ataxiyaadka siiqadiisa kuma ayna jirin laa shaka in nabigeena sala allahu calayhi waali waslm ay ka sugan tahay in uu ilaahay subxaana wa tacaala cadaab alqabriga iyo cadaab annaar iyo fitnat اlmaxyaa walmamaat iyo fitnat اlmasiix اdajaal in intaas ilaahay subxana wa tacala u ka magangeli jiray amarna uu ku bixin laga magangalo shaki ma lahan laakiin in siiqada ataxiyaadka la raaciyo oo wa as'alu lah aljanata waacuudu bihi min annaar ninka ayaa la gooni noqday cid ku raacdayna gacan laguma hayo weeyaan lidalika xadiidku waa daciif isagana dee nin iqa ma ahayne wuxuu ahaa eh, xaaladiisa saduuq weliba wahmi badan ayuu ahaa nacam baabu salaami salaam ayuu baabkan u baab yahay cala nabiy nabigeena la salaamay sala allahu alayh wali slam xadid kun laba boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai alay mt abarna cabdilwahaab ibn cabdilxakam alwaraaq albaqdaadi waa iqa qala xadaثna mعaad بن mعaad alcambri wa ثiqaة mتqin can sufyaan ibn saciid الthawri waa imaamkii ay xawala sanad وأخبرنا محمد بن غيلان المروزي واثقة قال حدثنا وكيع بن الجراح وإمامكي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني واثقة حافظ لكنه ذكر بالتشيع واختلط بآخره عن سفيان waxaa weeyaan سفyaan iبن سعيid ibn masruuq athawri weeyaan waa imaamkii can cabdillahi bni saa'ib alkindi waa iqa can zaadaan zaadaanka waxaa weeyaan abu cumar ayaa la yihahdaa wa abu cabdilaahi waa abi cabdillahin waa la yihahdaa alkindi mawlaahum alkuufi addariir albazaaz intaasoo laqab ayuu leeyahay waa indhool dharku ka shaqaysan jiray nisabtiisana waad aragtaan yursilu saduuqun yursilu wa fiihi shiiciya tashayucna waa ku yara jiraa weyaan dhowr arrimood baa iskugu tagtay caleyh raxmat ullah zadan can cabdillahi wuxuu ka wariyey ibn mascuud radi allahu taala arda qal abdillah bn mascuud qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm ina lilahi alweyne ay u sugnaatay malaaikata malaaig sayaaxiina fi lard ardada dhex socdaan yuballiunii waxay iga soo gaarsiiyan min ummati ummadayda asalaama salaamta iga soo gaarsiiyaan sidaa weeyaan malaa'ig saa u socota ummadda dhex marta oo meel walba marta ayuu ilahi le subxaana watacaala salaamta ummadayda i salaamta ayay isoo gaarsiiyeen ayuu nabig sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka nabigeena alayhi sala slam qofka ag istaago oo salaamo iyo qofka waxa way halkan ka salaamo labadaba salaamtu way gaaraysaa assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wabarakatu markaad tidhahdo malag ayaa la booday nabigeena waa la gaarsiinaya sala allahu alayhi waaalihi wasalam fadlu tasliimi cala اnabiy nabigeena sal slam in la salaamo fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baabiyay xadid kun laba boqol iyo saddex sideetanaad waa xadiid xasana qaala imam nasai alay mat abarna isxaq ibn mansuur alkawsaj wa iqatun qaala anbana cafan ibnu muslim asafaar wa iqatun qaala xadaana xamaad ibnu slmata xamaad ibnu slma waxaa weya abu usama iqatun caabidun tagayara eh, fii aakhirihi qaala xadaana haabit ibnu aslam albunani wa iqatun qaala wuxuu yihi qadima calayna waxaa noo soo galay sulaymaan sulaymaan ninka la yihahda waa mawla alxasan ibni cali alxasan ibni cali ibn abi aalib oo sibt nabiy sal slm ayaa waxaa weeyaan xoreeyey waa majhuul اxaal majhuul cayn ma ahan majhuul ismina ma ahan waxaa weeyaan waa majhuul alxaal xaaladiisa yani lagumana sheegin cid ku caddaysa iqanimana gacan laguma hayo cid waxaa weeyaan ku caddaysa inuu yahay dacfina ama daciif inuu yahayna laguma hayo weeyaan qaala qadima waxaa noo soo gala sulaymaan mawla alxasan bn cali zaban xajaaj zabanka xajaaj ibn yuusuf oo maka iyo madiina intuu imaado oo hawsha adag ka qaban jiray khaasatan maka cabdillahi bn zubayr halkaa uu ku iman jiray ayuu yimid faxadaanaa wuxuu nooga warramay can cabdillahi bni abi alxa cabdillahi bni abi alxa ninkaas wuxuu dhashay zamanka nabigeena sal lla slam ibnu sacdin wuxuu yihi waa iqa can abihi abihi wuxuu ka wariyey aabihi oo abu alxa saxaabiga jaliilka zayd ibnu sahl alansaari abu alxa weeyaan ana rasul rasulka sal slam jaءa wuu yimid daata yowmin maalin maalmaha ka mid walbushra bishaaro iyo faraxna fii wejhi wejihiisu ka muuqda faqulnaa waxaan idhi ina anaga laa nara waxaan aragna albushra bishaaro iyo farxad fii wejhika wejigaadan ka dareemaynaa weeyaan faqala wuxuu yidhi inahu shaniya ataanii waxaa yimid almalaku malagaa yimid malagaas waa ke ashaas waa tee ya macrifo weeyaan laakiin magaceeda alkaas maay ta malaka ma ash ku jirta maxay tahay ashaas malag ku jirta sheekh muusa axkaamtii waa tan la soco mise waa naxwadi <laughs> ashaas waa axadiyada maaha al axadiya waa waa macrifo waa si uu axmed sheegay laakiin waa cahdiye malaggii lisla ogaa waa waa ke nab malaggii sideedaba u keena muxuu ahaa nabi moxamed alay sl slam u keenaa wayiga waa ke waa jibriil oo lisla yaqaanay waayahay qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay waslem inahu shanii ataani waxaa yimid almalaku malagii aan isla naqaanay oo jibriil ah ayaa yimid faqala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow ina rabbaka rabbigaa yaquulu wuxuu dhihi amaa yurdiika miyaynu ku raalligelinaynin annahu shaniya laa yusallii calayka inuusan kugu sallinin axadun qof ilaa haddii uu kugu salliya sallaytu waan u naxariistaa calayhi korkiisa cashran toban jeer ayaan u naxariistaa soo kuma farax gelinaysa nabi allo oo raalli kuma noqonaysa walaa yusalimu kuma salaama calayhi korkaada axadun qof ilaa haddii uu ku salaama sallamtu calayhi casharan toban jeer ayaan salaamaa oon badbaadiyaa oon u naxariistaa sidaa weeyaan markaad leedahay assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu calayna wacalى cibaad اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah وأna محameda cabdu warasuuluh kadibna saliga nabigeena ad raacaysa alayه slat slaam salaad iyo salaamba waad la imaaday sooma intaa markaad la timaado marka wanaagaas qiimaha badan ayaa waxaa weeyaan aad helaysaa oo qofka muminku hela iyo muslimka saa weeyaan nabigeena marka farxaddaas gelayso oo wejigiisa u birbirqa isaga tiisa meel baa loo dhigay liyakfir laka allahu maa taqadama min dembika maa taahar meesha la gaarsiiyey mansiladiisa waa taqaanaan wuxuu u farxa maxay tahay oo ummaddiisa saasuu farxayaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam yani wax alla wixii ayaga muminiinta dhibaana nabigu way dhibayaan wax alla wixii muminiinta dheefinaana adduuniya aakhiraba nabigeenu ku farxa sala allahu alay wasalam aayadda qur-aanka arrintaa ka warramaysa ma xasuustaan casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin ra'uufu raxiim waaya hahay baabu eh, tamjiidi sharfid la sharfa ayuu baabkan u baab yahay baabu tamjiidi weynayn iyo wasalaati sali lagu sali cala nebi nabiga lagu sali sal slm fi salaat salaad gudaheeda tamjiidkaas marka allah iskale subxana watacala sida noo iman donto xadid kun laba boqol iyo afar iyo siddeetanaad xadiis saxiixa qala alimam nasai ramat akhbarna moxamed ibnu salamata almuraadi wahiqatun habt qala xaddatana ibn wahb abdullah ibn wahb wahiqatun habtun faqiih abi hani abu hani waa xumayd ibnu hani alkhawlaani laa ba'sa bihi weeyaan ana abaa caliy aljanbiy ana abaa caliy caliyin aljanbiya ninka abu cali la yidhaahdo waxaa weeyaan waa maalik alhamdani waa iqa xadata wuxuu ugu sheegay anahu isaga samic ka maqlay fudaala ibna cubayd alansaari waa saaxib rasuuli sal slm yaquul isagoo waradia allahu can fudaala samica wuxuu maqlay rasul rasulka al sl slm rajula samica waxaa maqlay dhah rasula rasulka al sl slm rajula nin buu maqlay yadcuu ku dhex ducaysani fii salaatihi salaadiisa gudaheeda lam yumajid illaah alla weyne aanan sharfin oonan weynaynin oonan ammaan weyn u geysanin walam yusalli calى اnebiy nabigana sal slm aanan ku salimin faqaala rasul uu yh sl slm cajilta ayuha اlmusalii ninkaadan dukana ow waa degdegtay degdeg baa kugu dhacay degdeg ayaa la imaada weeyaan uma intaa kadibna callamahum wuxuu baray rasul rasulka sal slm wuxuu baray wixii ay samayn lahaayeen wixii loo baahna ayuu baray wa wuxuu maqlay rasul rasulka sal slm rajulan buu maqlay yusallii tukani oo famajada sharfay oo ammaanay allah alla weyna waxamidahu mahadiyey wasalla cala nabiyi nabigeena ku sali sal slm faqala rasul uu sl slm udcu alla bari tujab baa lagaa ajiibi ama ha lagaa ajiibe wasal alla weydiisa tucطa ha lagu siiye waa lagu siini sidaa weeyaan xadiidkan marka akhyaartii saaxiibadeen ahaa oo marka aلsalaamu عalaykum وraxmat الlah assalaamu calaykum waraxmat ullah markii la yidhaah kadibna intuu imaamka soo kala firay uu kadibna ka bilaabi jiray allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wafi xasanata waqina cadaab الnar salى اllahu waslm calaa nabiyina muxamedi iyo furdug ka warrama wixii laga taga xagga iskaba dhigba adkaartii mashruuc ahayd oo tirada badnayd oo istikfaarta ay u horreysay oy ku xigtay muxuu ahaa subxaana allah alxamdu lilah wallah akbar alaat alaatiin ay ku xigtay aayat mxua laa ilaha illa waxda laa shariika lahu ay ku xigtay kadibna waxaa weeyaan suurat اlikhlaas suurat اlfalq suurat الnaas kadibna waxay ahayd aayat اlkursi iyo wixii kaloo kasii dambeeyey adkaar sabax walmasa xagga iskaba dhig tii laftirkeedii uu dhabarka saartay ay waxba ugu suuragelin nabigan muxuu yidhi cajilta ayuha اlmusali deg deg ayaa la imaaday haddii marka ninkan waxaa weeyaan uu horaan mukhaalafo ay ahayd sunnada ay khilaafsanayd sunno nabigana lagu dumi sal اla slm iyada laftirkeediina aanba aadaabteeda lala imaanin meesha maxay noqotay marka maxay noqotay toddoba iyo iyo eber beriga waxaan garanaa sacuudiga waxay ahayd sagaashan iyo sideeddi may astafirlah labada kun ayay ahayd mise labada kun iyo labadii labada kun ay ahayd mayna ayaa sacuudiga waxay ka qayb galeen ciyaartan oo walli kaabkay ka qayb galeen markay ka qayb galeen madiinaan joognay marka jarmalka ay ila ciyaarayaan ila jarmalka saasaan u malaynaya raggii kolley cumriga u lahaa ina xustaan maqan meeshii marka ay tageen sideed sideed ayaa muxuu a lagu xariyay ayagana eber hal xaba xataa kama ay jawaabin markii dambe waxaa dhacday markii kal kurid qaarkood iska fariisteen marka maalinta uxud ma taqaanaan sida dhacday haddiiba nabi maxamed la dila annagana waa iska fariisannoo kale iyadoo dee muqaarano ay lahayn laisku muqaarnay maaha way iska fariisteen marka ninkaad saad samayna oo inta halkaan soo jeesto kadibna isagoon waxaasoo dhan intuu burburiyey wuxuu la tooyey qof un sideed muxuu ahay gool laga geliyey kadib iska fariistay yani waa meel lafcadu toobin ku haya qofka isaga ah meel loo sheegi karo dhibkayna looma sheegi karo ma annagiiya wax sheeg annaga uu aan isku aadanaynoo muxuu aha wax annaga xoogahoo ragga iska yar dhiciyo xusullaya nagu jirtaa oo xikmadiia naga jajaban ma ayagii qalbigoodii iyo muxuuaha muraadkoodii a muraad kale ah ma say wax yihiin ma garan kartid ninkii indhi wuxuu akrinayaa ninka saa samaynaa saxiixi muslim ama saxiix bukhaari ama sunan nasaa-i ama sunan tirmidi waxaa laga yaabaa inuu mararka qaardood u ariyo u akriyo wix uu yaqaano wax kaloo lagu tilmaami kara ma lahan ilaa in lagu tilmaamo dad akhyaaroo culimo ah ilaaha u naxariista jannana allah siiyo annaga iyaana nabadan naxariista oo nin sheekh ahoo caalim aho fiqiga akrini wuxuu leeyahay wacawrat اlxurati cinda alajaanibi jamiicu badaniha wacawrat اlxurati fi الsalaati jamiici badaniha ila اlwaj wاlkafayn ayuu leeyahy sow maaha xaaskiisana garabkaan oo dhan ma arki jirteen ragga akhyaarta ragga dhalinyarada adinka maadan arkin laakiin raggaan muxuu aha cirada ay soo gashay waa yaqaanaan dhankaan o dhan iska bannaanta wuxuu soo marayaa taarusalaadkan in la dila kow laga siina waxaa laga yaabaa inay gabadhiisii ayna dukanaynin xaaskiisii ilmaha u dhalaysa ayna dukanaynin ma dhici kartaa mise ma dhici karto way dhici jirtay rag way yaqaanaan waxba hadda fiirina ragga yaryar aad umaadan arkin lakiin annaga aragna waxaan kala jeeda marka dadkaas marka maanta noocaas oo sunantiiyo cad u jooda dabamara waxay la tooyin kuwa iyaga ma kaduuna nin baa muxuu ahaa cilmigiiu baranayaa cilmigu dadka barayaa waxyaaba aan habbooneenna waa farahu kula jiraan markaa tiri war sheekse waxu jiraan wuxuu kuleeyahay khud cilmii walaa taakhud camali cibaarad la yaqaano marka ninka asaga wuxuu ku dhacaya ata'muruuna الnaasa biاlbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna kitaba falaa tacqiluun waxaa weeyaan laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiima meelo badan oo baabkaasuu gelaya marka awalu man tascaru fiihim الnaar amaba qofkii ay ahlunaarka cafwan ay ku kulmaayeen oo tandaliq aqtaabu yani warkujirtiisao dhan ay halkaas soo dhacaysa oo ku dul wareegaayay waa qofka caalimka oo diinta ilaahay dadka baro isagana aan ku dhaqmay nasal alla salama alcaafiya axaadiista ugu xanuunku badan oo kitaabka inaad tuurto ood meesha ka cararto kitaabaan akhrina dambaba aan lagaa maqlin runtii qofka kugu bixin kara ay ka mid tahay waxbaad akhrini waxaadna ka qaadi cuquubo iyo imtixaan iyo inqiyaamo gaalada xataa ay kugu heshadaan oo halkaas ninka sheekha aduubka weyna halkaas oo caruushiisa ugu wareegto nasal alla asalam alcaafiya ilahay badbaadahana siiyo baabu nikax ma joogna shee muuse baabu nikax mujalladkan markuu dhammaado kan labaad uu ka bilaabana soomaalki haddii hadda aan sii hormarno waxaan ka yaabaa in baab kale ay ka dhacdo kolleyba nabigeena sal allahu alay slam waxaan hubnaa in lagu mahriyey gabadhii uu furay zayd ibnu xaariثa falama qaضىa zaydu minha waطran zawajnaakaha ta waan hubnaa kuwan kale kolleyba waxaa weeyaan in uun dadkii weligood ahay ay ku mahrin jireen asaaska iyo asal ahaan waa sidaas laakiin kolleyba baabu nikax markaan gaarno ayaan insha allahu tacaala si fiican u la faguri doona haddi ilahay una noolay in sha allahu tabaaraka wa tacaala baab اlamr bالsalaati cala nebi sal slm nabigeena alay sl slam in lagu saliyo in lisfada wahaabiyada ayaga cudurka haystaan idiin sheegi oo adinka baad ogsoontihiin wahaabiyada cudurka haysta weligay wax ka sali yar ma arkin nabiga lagu saliya sal اla slam nimankaas suufiyada ah sida dhabta ah maanta laba iyo tobanka in waxaa laga yaabaa inuu gaarsiiye boqol kun oo nabiga ku sallay sl slam allahuma salli ala dikrigana waa saas tusbaxaas yar qob ya kuwaana ugu hajir <laughs> ma suuragal maahan hadda garka iyo sunnada nabigana sal slam yahuud ayaa isticmaasha inkastoo hadda aan walaalaheen yahuud aanan dhehaynin oo dad mxuu ahaa runtii ahluqibla ay yihiin oo waxunbaa ka khaldan mooyane ah, saasaan laakiin hadda yahuudda garkooda intood leeg waad aragteen nabigeen wuxuu dhahay garka hala dayo yahuuda gar samaystaa loo daynaya waa maya marka raggaas jaanibka dikriga iyo waxaa weeyaan salliga nabigeena sal slm iktaarka waa aniga sife kama hadlay iktaarka in la iktaariyo oo la badiyo baabka isaga baab igula jiro waa aniga oo ayaga aynooga badinin aynooga itibaaca aan ugu badana haki ma lahan itibaaca shaki ma lahan oo sunanta nabigeena in sidii uu samayn jira la sameeyo waa looga badan yahay ayaga baalmarkooda aad u badan laakiin iktaarka dikriga kama hadlayo aniga itibaaca inaan muxuu ahay kaga badana ra'yiga isaga halagu dadaalo waayahay baab اmri bsalaati al nebi sal sl nabigeena ala sl in lagu saliyo in laisfarayu baabkan ubaab xadid kun laba boqol iyo شhan iyo sideedaad waa xadid صaxiixa qaala imam nasaي alي mtl abarna mxamed ibn slmta wاlxaariث ibn miskiin qira'at caleyh waan asmc waa iqatan tabta ninka hore almuraadi weeyaan kan dambana waa xaari miskiin as waa la mid waa sheekhii alimaam nasa'i si dadban wax ugu qaadan jiray walafdu lahu can ibn اqasim cabdiraxmaan alcutaqi اlmisri alfaqiih waa iqa weeyaan qaala xadaanii malik bn anas imam hijra can nucaym bn cabdillahi اlmujamir ninkaas waa almadani waa iqa ana muxamed ibn cabdillahi ibn zayd alanصari almadani waa iqa wa cabdullaahi ibna zayd ibnu zayd uriya nidaaa biالصalaa hadalkaas waa jumla muctarida weeyaan waa cabdullaahi ibna zayd alladii kaasoo uriya annidaa biالصalaa ninkaa weeyaan marka ninka moxamed ah waxaa dhalay cabdullahi bni zayd oo aadaanka la tusay waa saaxibu اladaan ahbara wuxuu sheegay ninka la yihahda moxamed ibn cabdillahi ibna zayd alanصaari wuxuu u sheegay ahbarahu can abi mascuud اlanصaari albadri weeyaan radia alahu taala arda anahu isaga qaal wuxuu yidhi ataana waxaa noo yimid rasullah baa noo yimid sal slm fii majlisi sacd ibni cubaada ayuu nooga yimid waa sayid alkhasraj faqaala lahu bashiir ibnu sacd alansaari wuxuu ku yidhi bashiir ibnu sacd waxaa weeyaan waa nucmaan ibn bashiir aabihi radia allahu taala arda faqala lahu bashiir ibnu sacd wuxuu ku yidhi amarana allahu alla weyn wuxuuna faray subxaana wa tacaala aw ama caza wajala an nusallia calayka inaan kugu salino ya rasul rasuulka allow fakayfa sidee baan nusalli calayka ugu sallinaa fasakata rasul lahi wuu iska amr sal slm rsulka alle xataa tamanaynaa ilaa aan ka tamanino annahu isaga lam yasalu inaysan wax weydiinin uma qaala wuxuu yihi quluu waxaad tidhahdaan allahuma aleh salli ku salli oo u naxariis calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wabaarik calaa muxamadi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima fi اlcaalamiin inaka xamiidu majiid wasalaamu kama calimtum aلsalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu salaam salaadina waa macruuf marka habka nabigeena calayhi salaa slam looga salina siyaqda waa duwanta laakiin maxalu shaahidka waa amarka nabigeena sal slm uu yidhi quuluu waxaad tidhahdaan marka waxaa la isfaray insaan nabigeena looga saliy sal slm baabun kayfa asalaatu cala nebi sal sl nabiga sidee marka looga salinaya kayfiyadda nabiga looga salina say tahay weeyaan xadidkun laba boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadid sahih isnaad qala imam nas alي abarna ziyad ibnu yaxya alcadani waa iqa qala xadaثna cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid aلثaqفي wa iqaة تغayra qabla mowti bثaلaث siniin qala xadaثna hishaam ibn xasan alqurdusi wa iqa can muxamed ibnu sirin waa imaamkii iqaة habtun caabid can cabdiraحmaan bashiir ama bishrin riwaayaad qaar bashiir baa ku taal lakin sida saxda waa bishr can cabdiraحmaan bishrin alasraq waa maqbuul weeyaan can abi mascuud اansaari اbadri qal wuu abu mascuud qiila waxaa loo yii nabi nabiga loo yidhi sal slm umirnaa waxaana la faray an nusaliya calayka inaan kugu salino wanusalima aana ku salaano ama asalaamu salaamta mia faqad carafnaha waan garanay fakayfa nusali alayka sidaan kugu salinaa faqaala wuxuu yidhi nabigeen ama qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm quluu waxaad tidhahdaan allahuma alla usalli u naxariis calaa muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima allahuma baarik calaa muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima waa mukhtasar weeyaan wahuwa mukhtasaru mukhtasar aladii qablah kii hore oo la gaabay weeyaan nawcun aakhar nooc kaleo atixaadka ka mid ah xadiid kun laba boqol amaba saliga nabigeena ka mid sal slm kun xadiid kun laba boqol iyo toddoba iyo waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasawi aleyh raxmat ullah akhbaranaa alqasim ibnu zakariya ibnu dinaar min kitaabihi kitaabkiisa ayuu ka akhriyey laysa min xifdihi ninka waa axaan waa iqa aaxaan waa iqa weeyaan qaala xadaanaa xusayn ibnu cali aljucfi alkuufi waa iqatu caabid can zaa'idata bni qudamata aلthaqfi wa iqaة habtun صaaxib sunة can sulaymaan ibn mihraan alkahli walacmash can camr ibni mura aljamali camr ibn mura aljamali weeyaan can cabdiraxmaan ibn abi leyla alansaari waa ninka boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena soo gaaray sal slm dhammaantoodba ay fatwada isku wareejin jireen can kacb ibni cujrata alansaari waa saxaabi jaliil qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow assalaamu calayka aلsalaamu salaamitaan calayka aan ku salaamna qad carafnaahu waan garanay fakayfa الsalaa salaada sidayta weeyaan habkeeda waa sidee qaala wuxuu yihi quluu waxaa tihahdaan allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima inaka xamiidu majiid qaala ibnu abi leyla xadiidka ayuu rabaa inuu waxyaabaha qaar ka yara ishaaro qaala ibnu abi leyla wuxuu yidhi naxnu anaga wanaxnu anagana naquulu waxaan leenahay wacalaynaa macahum markii ataxiyaadka aan dhammayno oon waxaa weeyaan kamaa baarakta calaa ibraahiima inaka xamiidu majiid annagana waxaan leenahay wacalaynaa dusha macahum iyaga la jirkooda salaadaas iyo salaamtaas allah anagana na siiyo barakadaas iyo wanaaggaas allah na saas ayaan leenahay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi alimaam nasaai aleyh ramat ullah bihi wuu noo warramay ninka la yidhaahdo alqaasim ibnu zakariya aطaxaan min kitaabihi ayuu nooga warramay wa haada kana khaطa'un gef ayaa ku jira weeyaan gef ayaa ku jira xadiidka dambe aan akrinayna kadibna waa khaطa meeshu ku jira aan kasoo saarayna insha allah tabarak watacala xadidkun laba boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix isna kan horena waa saxiix lakin saxiixun ligayrihi waa kan hore أخبرنا القاسم بن زكريا والطحان لakiنahu qaala wuxuu yihi xadaana xusein xuseynkii uu waxaa weeyaan wax ka wariyey ibn cali weeyaan xusein ibn cali aljucfi laftirkiisa weeyaan laakiin riwaayadan dambe laysa min xifdihi laysa min kitaabihi bal min xifdihi qaala wuxuu yidhi alqasim ibnu zakariya xadaanaa xusein ibnu cali ayaa noo warramay xadaanaa uu noo warramay can zaa'id ibni qudaamata athaqafi wa iqata habt can sulayman acmash عن الحكم بن عتيبة واثقة ثبت ربما dls وهو فقيه عن الحكم wya عن عبدالرحمن بن أبي ليلى wuxuu ka wariyey عن كعب بن عuجرة رضي الله تaعaل عنه قال وu قلنaa وxaan ya رسول رsuلka alو السلاaم عaلaيكa السلاaم سلاamiتاan عaلaيka aan ku سلاamna قad عرفناه waan garanay فكيفa الصلاaة عaلaيكa salaada aan kugu salina siday tahay weyaan qaala wuxuu yihi quluu waxaa tiran allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim wacala aali ibrahim innaka xamiidu majid wbaarik calaa muxamedi wacala aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim waaali ibraahima inaka xamiidu majiid calaa kuma jirto dambe tan dambe tan dambe calaa kuma jirto weyaan inaka xamiidu majiid qaala qaala cabdiraxmaan cabdiraxman bin abilah wuxuu yihi wanaxnu anaga naqul waxaan lena wacalayna macahum qaala abu cabdiraxman anasaa'i wuxuu yidhi wahada xadiidkan dambe sanadkiisa ayaa أwlىa ku haboon biالsawaabi toosnaan min اladii qablahu sanadkii ka horeeyey walaa naclamu mana ogin annaga axaddan qof qaala yidhi fiihi isaga camr ibn mura hayra haada sanadkan nin camr ibn mura soo geli onan ahayn ninka la yihahdo qaasim ibn zakariya ma naqaana طaxaan yani kuma jiro weeyaan wallaahu tacaala aclam bal fiirihi marka qaasim ibn zakariya qaala xadaanaa usayn xusayn can zaa'ida can sulaymaan can alxakam can abdiraman bin abi layla meesha marka camar ibnu mura aljamali meesha kuma jira riwaayada marka alimaam annasaa'i wuxuu rajaxayaa ninka la yidhaahdo alqaasim ibna zakariya laba jeer ayuu wax ka dhegaystay mar kitaab ayuu haystay uu ka akhrinayey marna waxaa weeyaan wuxuu ka akhrinayey min xifdihi maskaxdu ka akhrinayey xilliga marka uu ka akhrinayey maskaxda ayuu saxanya ayuu leeyahay oo markaas kuma soo darin camar ibnu mura meesha sooma gelinin marka camar ibn mura inuu soo gelin ayaa saxsano xufaaddi dhan camar ibn mura oo muxuu xadiidkan wariyey cid muxuu ahaa la warisay isaga cid muxuu ahaa ninka la yidhaahdo camar ibn mura meesha soo gelisay oonan qaasim ibnu zakariya ahayn lama arka sida awgeed waxaa weeyaan riwaayadaas ay ku jirta uu ku jira muxuu ninka la yidhahdo camar mura waa riwaaya laga saxsan yahay ayuu leeyahay laakiin muxuu saxiix ku noqday bاladii bacdahu idan xadiidka hore waa saxiixu liغayrihi waaya xadiidka kun laba boqol iyo sagaal iyo maxalushaahidkan waa caddahayo waa nabiga habka loogu sal sl sl nocyo kala duwan xadid kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleyh ramat lah abarna sayd bn nasr almarwazi qala xadana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can shucba waa imaam kale can alxakim bn cutayba waan soo marnay can ibni abi leyla isna waan soo marnay qala wuxuu yidhi raximahum اllahu jamiica qaala likacbi ibni cujra wuxuu ii yidhi alaa uhdii laka hadiyatan hadiyad makuu hadiyeeyaa hadiyad maku siiyaa haddii hadiyad maku siiyaa lagu yihahdo maxay noqonaysaa jawaabta qofku siinana qof adku kalsoonta u yahay isii wayaan kadibna isii marka la yidhi warkuu sii watay qulnaa waxaa nidhi kacb bnu cujr ayaa dhihi ya rasu rasuulka allow xadiidka hadiyada waa xadidka nabigana sal slam qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow qad carafnaa waxaan garanay kayfa asalaamu calayka sida aan kugu kuu salaamayna garanay fakayfa nusalli calayka sideen kugu sallinaa qaala wuxuu yihi nabigana sal slm quluu waxaa tiraa allahuma salli calaa muxamedin waaali muxamed kama sallayta calaa ibraahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin waaali muxamed kama baarakta calaa aali ibraahima inaka xamiidun inaka xamiidu majiid saa weeyaan نوع آخر نوع kale صلى نبgeena صل سلم xadيث kun laba boqol iyo sagaشhanaad waa xadيث صحيixa qala الiمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا أصحاب بن إبراهيم بن rahwey weeyaan waa imaamkii qال أنبأنا محمد بن بشر العبدي البصري وثقة xافظ قال xدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري الكوفي وصدوق عن عثمان بن موهب التيمي وثقة عن موسى بن طلحة التيمي وثقة جليل قيل ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم can abihi abi wuxuu ka wariyey طلxa bn cubaydiلlah alanصari axad almubashiriin biاljanة ataymi طلxa ibn cubaydilah ataymi cafan ansari ma waa taymi طلxa ibn cubaydilah waa taymi waxay isku qoran yihiin ayay isku qolan yihin abubakr sidiq radia allahu taala arda qala wuxu uhi qulnaa waxaan ya rasul rsulka allow kayfa asalaatu calayka eh, salaad aan kugu mxua salaad aan dushaada aan ku salino say ahaatee weyaan qal wuxu qulu waxaa tia allahuma صali calى muxamadi waaali muxamed kama salayta calى ibraahim waaali ibraahim inaka xamiidu majid wbaarik calى muxamadi waaali muxamed kama baarakta calى ibraahim waaali ibraahim inaka xamiidu majid xadid kun laba boqol iyo kob iy sagaashanaad wa xadid saxiixa axaadiistan marka iyaga dul istaag badan uma baahno oo siyaqdi salliga nabigeena sala allahu alay slam oo uu muxuu ah noola kala duwaa weyaan marka dul istaag badan ma lahan xadid kun laba boqol iyo kob iy sagaashanaad wa xadid saxiixa qaala imam nasaai amatl abarna cabdulahi ama cubaydulahi ibnu sacd ibn ibraahim ibnu sacd albaqdaadi waa iqa qaala xadaanaa cami adeerkay ayaa noo warramay ayuu le adeerkii waa ka yacquub ibn ibraahim waa iqat faadil qaala xadaanaa shariik shariik ibn cabdillaahi alqaadi waa saduuq yukhطi'u kaiira اkhtalaa lama waliya alqaضاء can cثmaan ibn mawhib waa iqa can abihi abihi slx bn cubaydilahi radi alahu ta arda ana rajula inbaata nabi ata u yimid nabiy lah yimid sal slm faqala wuxuu yidhi kayfa nusalli calayka ya nabiy allah nabi allow sideen kugu sallinaa qaala wuxuu yidhi quluu waxaad tihahdaan allahuma salli calaa muxamedin waaali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim innaka xamiidu majid wabaarik calaa muxamedin waaali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim innaka xamiidu majid saa dhah weeyaan waa siiqo kale ayadna xadiid kun laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai ramat lla abarna saciid ibnu yaxya ibnu saciid alumawiy fii xadiidihi ninka waxaa weeyaan iqatun rubama akhta fii xadiiihi xadiidkaso can abihi abi uu ka wariyey aabihina waa kee waa yaxya ibn saciid almawi waa saduuqun yuqrib qaraa'ib ayuu la yimaada waana saduuq can amaa ibn xakiim ninkaas amaa ibn xakiim almadani alkufi madiinana waa loo tiiriya kuufana waa loo tiiriya loo nisbeeya waa iqa can khaalid ibn salamata almakhzuumi waa saduuqun rumya bilirja waاnasb laba cudur ayaa lagu sheegayo inuu cadaawad u muujiyey alibeytna waa lagu sheegay sidoo kalena murjinimona waa lagu sheegay irja can muusa ibn طalxa ibn cubaydilah waana soo maray qal wuxu yhi saaltu waxaan weydiy zayd ibnu khaarija alansaari radi allahu tan arda ayaan weydiiyey qala wuxuu yidhi ana aniga ayaa saaltu weydiiyey rasul rasulka sal slm maxaad weydiiyey oo faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm saaltu zayd ibnu khaarija qaala ana saaltu rasul lah sal slm shayga mas-uulka oo laisweydiina muxuu yahay marka waa ariiqada saliga nabigana sal allahu alay waslm kullina waa xadfan yihin faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm saluu calaya igu saliya wاjtahiduu fi اducaa ducadana ku dadaala waquluu waxaa tihan allahuma salli calaa muxamadi wacalى aali muxamed dadka marka allahuma salli calaa muxamadi wacalى aali muxamed allahuma salli calaa muxamadi wacalى aali muxamed keligeed muxuu ahaa la taagan oo ku salina ogaada ma akhadkooda waa halkaas asalaat ibraahimiya keligeed ma ahan marka waxaa weeyaan taysiirka diinteenna ay ka mid tahay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala nowcun aakhar nooc kale nacam sayidina weli ma hayn waa arki doonaa wax weli haddana soo maray gacanku ma hayn marka sayidina mawlana moxamed waa ziyaadaadka oo raggii akhyaarta ilayta oo badanta lakin waa muxuu ahaa waan waan waan aan damaystirna aan damaystirna ya horta sayidinaad waa la isku haya xagga an dhigno sayidina iyada xagga aan dhigno nabigu inuu sayid yahay sal اla alay slam laiskuma haya ana sayid waladi aadam ywma اqiyaama walaa fakra wacadda laakiin in marka lagu salinaa nabigeena sal slm lagu sali sida mxuu ahaa iyada oo sayida lagu dara inaan lagu darin asal ahaan waa inaan lagu darin inaba dee nas loo helo waa gooni haddii nas la keena cala aras wاlcayni wاraqaba meel kala haba yaraato la adayni lama arka lakiin haddii nas on la haynin maxaa u daliilah maxaa u daliila nabigeena sal slm wax alla wixii adkaar ah waa tawqiifi dikriga waa tawqiifi asal ahaan maxaa u daliila nabigeena sal اlah sl nin saxaabadeena ka mid ah ayaa wuxuu baray duca iyo dikri ayuu baray ducadii waxaa ka mid ahayd marka wa binabiyika aladi arsalta xasuustaan aamantu bikitaabika aladii anzalta wa aladii arsalta markaasaa ninkii loo meerinaya wuxuu yidhi wa aladii arsalta nabigan uu ku celi sal sl wuxuu yidhi wa aladii arsalta jeedaan marka waa tawqiifi adkaarta marka baabka isaga ayaan ka duulaynaa weyaan markay laakiin ducada alfaadeeda caadiga noqoto alabaryada waa baab kale tahay lakin wix dikri ah weliba khaasatan daakhil asalaat iyo wixii la midka iyo baabkaas waxaa weeyaan majaal badan aad uma furna wallahu aclam in annaga aan ku ijtihaadno waayahay haddii ay shicaar u noqotona sideedana cibaadaadka iyo waxyaabaha qaarkood haddii ay shicaar u noqoto aaifa la yaqaano ay calaamo u noqotona iyada waa laga fogaana aaifadaad ay yihiin aaifo mukhaalifa liasunna mogta hadda qolyahan kabasbaqaada shiicada oo kale waxaa asal u ah in ay lugaha masaxaan lugaha inay masaxaan asal u ah waxaa kaloo iyadoo sogos ay ku jirin iyadoo sogos ku jirin cafwan amaba ay ku jirin khufeyn iska dhah sogoska waxaa laga yaabaa in aan hadda lagu degdegin iyadoo khufey ku jirin marka almasxa alkhufeyn culimadu waxay ku tiriyaan masaail اtiqaad masaail ictiqaadkaay ku tiriyaan mana aha masaail ictiqaad oo asalaan maxay tahay waa masaail fiqiya oo farci ah soo maaha maxaa loo yeelay waxay calaamo u noqotay oo lagu yaqaanaa inay ka tagaan oy diidaan oy inkiraan nimankaa shiicada marka culimadu waxay geliyaan masaail ictiqaadkaay geliyaan marka masaaisha marka noocaas oo kale oo dadka ahlu bidaca lagu yaqaano waxaa weeye in laga fogaada waxaa weeyaan waa loo baahan yaha wallahu aclam waayahay nawc aakhara nooc kale oo salliga nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslm nacam waa xadiidka kun laba boqol iyo saddex iy sagaashanaad waa xadيث صaxiixa qala الimam النasي alي mat aخbarna qtayb بn سacيid ibn jamيل بn طريف البqlاني waثiqة tabt qala xadaثna bkr wh بn mdr almisri waثiqة tabt can ibn الhaad يزيد بن عبد الله الليثي weyaan wa ثiqة مkثir can cabdاللaahi بن khbaab الأنصاري wa ثiqة can abi سacيid الkhdري sacd بn mلك بn sinاn radي الlahu taala arضاه qala wuxu yihi abu سacيid الkhdري qulna waxaan ya rasu rasuulka allow السalaamu عalayka qad arafnaa الsalaamu salaam aan ku saana calayka korkaada qad arafnaa garanay fa kayfa asalaatu calayka salaada say mxuu aan kugu dushaada aan mxuu a ku salinayna say ahaanaysa ama say tahay weeyaan sideen u dhahnaa qaal wuxuu yuqulu waxaa tiin allahuma salli calaa muxamadin cabdika wa rasuulika kamaa sallayta calaa ibraahiima wabaarik calaa muxamadin wa aali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahiima waa iyadana iyadoo gaaban weeyaan <laughs> waa nooc kale noocun aakhara nooc kale xadiidkun laba boqol iyo xadiidka kulli waa sayax socda laakiin akmalka culimada waxay leeyihiin tan ugu kaamilnimada badan waa siiqada ah allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamadi kama صalayta عlى إbrahima وعlى آli إbrahima inaka xamiid majiid ma dhacday allahuma baarik عlى muxamadi وعlى آli muxamed kama baarakta عlى إbrahima وعlى آli إbrahima inaka xamiid majiid taas ayaa ugu kaamilnimo badan ayaa culimada leeyihiin muxaqiqiinta ah maxaa yeelay kuwan dhammaantood w alle wix lagu sheegay o dhan way uruursani fi lcaalamiin haddii lagu sii darana kaba sii fiican oo si riwaayaadka kale loo icmaaliyo waay culimada saasay leeyihin qaybo ka mid a muxaqiqiinta nawcun aakhara nooc kale oo waxaa weeyaan saliga nabigeena sal slam xadid kun laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam النasai alي mat abarna qtay bn saciid can malik bn anas bn abdalhijra wاlxarit bn miskiin qira'at caleyh waan asmc can ibn اqasim cabdiraحman ibn qasim qaala xadaanii waxay warran malik ayaa ii warramay qutayb ibn saciid can malik wاlxaariث ibn miskiin qira'aة عalayh wa an asmع can ibn اqasim cabdiraحman ibn qasim qaala xadaanii maxaa idin qoran akhyaaray waxaan rabaa in yani sanadka masa iskugu wada xiriiraan mise waa kala go-yi ya abarna qutayb ibn saciid haye maxaa idin qoran can malik wاlxaari waana asmac kadibna maxaa ku xiga ayib can cabdiraman bn qasim eh, xadaanii malik martabada martabada meesha imaam maalik waa qeybtan dambe xadaanii maalik can cabdilaahi ibn abi bakr marka maaligaas hore maxaa idiin qoran raggii naga duwnaan jiray wadaad ma isku midaan nacaw waaye maaligaas marka aan ku noqono maaligaas insha allahu tacaala waa inoo habeen dambe bidn lla aza wajal qaala xadaanii maalik ibn ans imaam dalhijra weeyaan kan dambe can cabdilaahi ibnu abi bakr ibn muxamed ibn camr ibn xasm waa iqa can abiihi aabihiis oo ah abu bakr ibn muxamed ibn camr ibn xasm waa iqatun caabid can camr ibn sulaym waa iqa azuraqi weeyaan qaala ahbarnii waxay warramay abu xumayd asaacidi almundir ibnu sacad ibn lmundir weeyaan radia allahu taala arda anahum iyaga waa asxaabada nabigana sal slm qaaluu waxay yihin ya rasul rsulka allow kayfa nusalli calayk sideen kugu sallinaa faqala rasul wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam quluu waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxamadi waawaajihi wauriyatihi waawaajihi wauriyatihi fii xadiid axaari ayay ku sugan tahay weyaan yani riwaayadda alxaari ibn maskiin ayaa saas ku timid kamaa salayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadi waaswaajihi wauriyatihi qaala waxayna jamiican intaa markaad ay sheegeen ama uu xaari uu sheegay qaala waxayna jamiican kama baarakta calى ibraahiima jamiicanta wuxuu la jeedaa waa ninka la yidhaahdo malik iyo alxari ibn miskiin hahy waxaan aad ugu shakiysnahay maaligan meesha ku jira inuu yahay shay mudraja maxaa yeelay alxari ibn miskiin xari ibn miskiin iyo ay qutaybo saasaan asal lahayd oo taqaanaan xari ibn miskiin waa shaykh النسائي oo weliba ugu qaatay cilmiga biariiq ayr mubaashira kaadkuu fariisan jire waa taqaanaa soo maaha qutaybe iyo isagana ama mid walba gooni ugu qaadan jiray ama waa laisku lifaaqi jiray soo mahin maaligan xogoo nooga yimid marka maaligan waxaa ka yaabaya in waxaa weeyaan khata mabaci inuu noqdo waa suuragal waa suuragal in cilmi kaleo hadda annaga agteenaan olin u yahayna waa suuragal marka insha allahu tacaala habeen dambe ayaa cilm اyaqiin bidn اlah caza wajal ayaan ka heli doonaa laakiin booskan maaligu ku jira meel hadda uu ii muuqdo maan aniga in meeshaan inuu leey ima muuqato wallahu aclam maalig meeshaan dambe marka waxaa dhici karta maaligaas inuu muxuu ahaa soo yara kor soo aadaa laga yaabaa nacam waayahay can camr bn sunaym azuraqi qaala akhbarni abu xumayd asacdi anahum ayaga qaaluu waxay rasu rasuulka allow kayfa sideeba nusalli calayka aan kugu salinaa faqala rasul wu sl slm quluu waxaa tiran allahuma salli calaa muxamadi waazwaajihi wauriyatihi waduriyatihi fii xadiid اxaari weeyaan xaari bnu miskiin riwaayadiisa kamaa salayta calىa ibraahiima wbaarik calىa muxamadi waazwaajihi waduriyatihi intaas kuli xaari ayaa gooni ula weyaan qaala waxay yidhah marka iyagoo isla jira qaalada marka waa qutaybe iyo xaris meel kale in loo raadiyo uma malaynayo maalik marka meeshaan soo gelitaankiisa waxaan umaynaa allahu aclam waa waa waa inay meesha ku jirin kamaa baarakta calaa ibraahiima qaala jamiican waxay labadood waxay yidhahdeen كما baaركta على آل إبراهيma إنka حميid مجيد qال أبو عبدالرحمن وuu yihi النسائي أنبأna qتaybة بhada الحadيiث mرتaين qتayba ayaa laba jeer xadiiثkan noo sheegay وaلaعaلahu waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahada qad سقط عalayhi minhu qad سقطa inuu ka dhaca عalayhi korkiisa minhu xaggiisa شhaطru qeyb inuu ka dhacay uu soo gaabiyey ama u hilmaamay ayaa suuرagal weyaan marka kolayba maaligaas meel looma haya inta hadda waxaan cawk sii joogaynaa waan xadiid ku qaadanaynaa in meesha ay tahay akhbarnaa qutayb ibnu saciid wاlxaari ibnu miskiin qira'atan calayh waana asmac oo maaligaas meesha uusan ku jirinba saasaan caawa kusii tegaynaa habeen dambe haddii marka ay wax isbedelaan waa arki doonaa insha allah tabaaraka watacaala marka imaam nasaa-i wuxuu tilmaama marka wuxuu tilmaama waxay tahay in qutayb ibnu saciid xadiidkan laba jeer uu ka dhegaystay laakiin labada jeerba uusan xifdigiisa iyo hayntiisa sidii la rabay ahayn oo wayaab alfaada qaar ay ka dhacsanayd alfaada qaar uu mxuu ahaa hilmaamsanaa saas ayay mxu shuraaxda leeyihin wallah aclam baab اlfadl fi الsalaati cala nebi sal slm fadliga salaada nabigeena sal alيه slat slam ku sugan ayuu baabkan u baabay kun laba boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadis xasan qala imam nasacili mt abarna syd ibn nasr marwasi qala xadaثna cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii qala ambana xamaada ibnu slmata abu usamata wa iqaة caabidu tagayara fii aakhirihi can haabit ibnu aslam albunani lakin ahbat الnaas fi haabit haddii marba haabit in laga warya ay noqoto nin isaga kaga xifid badan indho lama saaray ninka la yidhaha mxuu xamaad ibnu slma can sulaymaan ibn mihraan alkahili weeyaan mise waa nin kale sulaymaan mawla xasan ibn cali waa majhuul can cabdillahi bn abi طalxata waa iqat qiila wulida fi cahdi الnebi sal slm can abihi abihiis abi طalxa ataymi ana rasu sl slm jaa uu yimid daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah wاlbishru bishaaradana yuraa laga dareema fii wajhi wejigiisa faqala wuxu yidhi inahu shaniya jaanii wax yimid jibriilu ayaa ii yimid faqala wuxuu yidhi amaa yurdiika miyaynay ku raaligelinaya moxamed moxamedow anlaa yusallaa ama anlaa yusallii inuusan kugu salinin caleyh korkaada axadun qof oo min ummati ummadaada ka mid ah ilaa haddii uu muxuuha kugu salliya sallaytu calayhi cashran toban jeer ayaan u naxariistaa mas'aladan ku saabsan saliga nabigeena sal l slm oo asalaatu min allah caza wajal annaga hadda baabka aan qaadanay waa alraxma waana aqwaasha qowl ka mid ah laakiin aqwaal waxaa ku jira iyo khilaaf waxaa ku jira yacnii u baahan in loo sahay qaato qofkii raba inuu ka dhargara dakhiiraة اlcuqba fii sharxi اlmujtaba asheekh maxamed bn aadam alwalowi alethoobi ha u noqdo xadiidkan sharxiisa bad wuxuu gelayaa yani ilaahay un ogsayo subxaana watacaala ood ku daalaysaa u socota waad ku oomi marka meel aad uga aada raxmadii aan naqaano un agteeda iska istaaga kuwaan kale isku dhimina maadaama annaga baabkeen uu yahay sharax iyo dulmar kooban waaya hay wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo abu alxa nabigeena nooyimi sal slm rasuulkeenna maan maalmaa ka mid ah isagoo aad u faraxsan wejigiisa laga dareemo farxaddaana laga dareemay faqal wuxuu yidhi innahu shani jaani waxyimi jibriil baa yimid faqal wuxu yidhi amaa yurdika miyaan ku raaligelinaya moxamed moxamedow allah yusallii inuusan kugu sallin calayka axadun qof oo min ummatika ummadaada ka mid a ah, ilaa sallaytu waan ku salliya calayk korkiisa casharan toban walaa yusallimu kuma salaama calayk korkaada axadun qof oo min ummatika ummadaada ka mid a ah, ilaa sallamtu calayh waan salaama casharan toban jeer xadiidkun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala الإimam النسائي عليه رحمة الله أخبرna علي بن حجر المروزي wa ثiqة xافظ qala xadaثna إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير والزرقي wa ثiqة تبت عن العلاء بن عبدالرحمن الxurقي أبو shibli weya المdني wa صدوq رubama wahm can abihi abihiis abihi waa ke abihi waa cabdiرaحmaan الxuraqي abihi weya waa ثiqة can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can nabi nabigena wuxu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man salla calaya waaxidatan hal jeer qofkii ku salliyo sala allahu calayhi cashran alla iyo toban jeer u naxariisto xadiidkun laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaci alay ramat lla abarna isxaaq ibn mansuur alkawsaj wa iqatun habt qaala xaddatana maxamed bn yuusuf alfiryaabi wa iqatun faadil qaala xadatana yunis bna abi isxaaq asabiici wa saduuqun yahimu qaliila can burayd بن أbي mryم wa ثiqة qala xadaثna أنس بن maliki wa khadimi rasul lah sl slm qala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi وali waslm man صalaa calaya صalaaةa qofka hal mar igu saliyo man salaa qofka igu saliya calayhi korkayga salaatan salli waaxidatan ee keliya sala allahu calayhi cashra salawaatin toban salaadood ama toban naxariisood ayuu rabbi u naxariistaa waxuطat canhu cashru khai'aat toban gafafna waa laga daadiyaa waruficat lahu cashru darajaat toban darajana ka ayaa looga qaada nabig yihi sala allahu calayhi waali waslem xadidka xadiis saxiixa ah. marka hal kamarood nabigeena ku salli sal slem saddexdaa wanaag ayaad heli toban jeeroo lagugu salli toban dembioo lagaa rido iyo toban darajo kor lagugu qaado wax aad weyn marka nabigeena calayhi sala slam in lagu salliyo iyo fadliguu leeyahay wax la koobi kara ma ahan hahay xadiidka ama baabka lix iyo kontonaad baabu takhiiri ducaa bacda asalaati cala nebi sal slem baaba takhiiri ducaa ducada oo lisu doorimaadgeliyo bacda asalaati salaad iyo ku salin calaa nabiga lagu saliy sal slm kadib in lagu doorimaadgeliyo marka wax alle wixii khayr adduuniya aakharana ad ku ducaysato in lagu ogolaado baabkan u baabiyo weeyaan xadiid kun laba boqol markaa salaad ku jirta xadiid kun laba boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat lla akhbarna yacqub ibrahim addawraqi waa wa camr ibnu cali waa isna habt wallafdu lahu qaala waxayna xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan mis waa alansaari القطان أحسنتم قال حدثنا سليمان الأعمش واثقة ثبت يدلس قال حدثني شقيق بن سلمة أبو وائل ويان واثقة ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وارضاه قال عبد الله بن مسعود كنا وحانهن إذا جلسنا قرطان فريسنا مع رسول الله فريسنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة وفدق أن قال نقولنا وحانه جرن السلام على الله من عبادي السلام النبي على الله من عبادي أدوميس حق دوشي ساهاته السلام على فلان وفلان فلان وفلان وصمرني وجبريل ليه ميكائيل ساسا ليه جرني faqala rasul wu yh sl slm laa taqulu hadhihina asalaamu cala allah hadhihina faina allaha alweyn huwa salaam isaga ayaa salaama magaciisa ayaa asalaamu ah walakin marku lagu laabay ida jalasa duu fariis axadukum midkan faliqul hayir ataxiyaatu lilah wالصalawaat wالطayibaat asalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin saas dhaha weeyaan fainakum adinka idaa qultum haddii aad tirahda dalika arrinkaas asaabat ducada waxay asiibaysaa kula cabdin adoon la arko oo saalixin suuban fi samaai samada ku sugan wal ard arda ku sugan saasayuu nabiga cadayna sal slm kadibna waxaad tirahdaan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh uma intaa kadibna liyatakhayar ha doorta min adducaa ducada bacdu intaa kadib acjabahu ilayhi kiisa looga cajab badan yahay oo looga kalgacaylo badan yahay oo qofka eh, aad uga hela weyaan yadcu bihi ha ku ducaysta saas ayuu nabigeena amar ku bixina sala allahu alay waslm markii salaadda markaad ataxiyaadka aad dhamaysato kadib oo siiqadaas aad la timaado wax alle oo salliga nabigeenana aad muxuu ah ka dambaysiiso kadibna waxaa weeyaan wax alle waxaad ku ducayso baabka toddoba-iyo kontonaad addikru bacda atashahud dikriga markii qofka uu ataxiyaadka la imaado kadib uu la imaado ayuu baabkan ubaabay xadiidka kun laba boqol sagaaliyo sagaashanaad waa xadiid xasan isnaad weeyaan qala imam nasai alih amat lla abarna cubayd ibnu wakiic cubayd ibn wakiic ibn jarax imaamka ayaa dhalay wiilka akhuu sufyaan ibn wakiic weeyaan laa ba'sa bihi qaala xadaana abi aabihiis waa imaamki alimaam اlxuja الشhahiir can cikrima ibni camaar wa saduuqun yaqlط can isxaaq ibn cabdillaah ibn abi طalxa wa iqaة xuja can anas malik wuxuu ka wariyey khadima rasul lah sal slm qala wuxuu yihi jaa ama jaaءat waxaa timid umu sulaym umu sulaym umu man umu anas radia allahu taala ardaha ila nebiga u timi sal slm faqalat waxay tihi yaa rasul rasuulka allow callimnii ibar kalimaatin eraya adcu bihina aan ku ducayso fii salaati salaadayd ibar saasay nabiga ku tiri sal slm faqala wuxuu yidhi sabix illaaha cashran alla weyne subxaan allahi toban jeer u dhah oo alla weyne waxaa weeyaan huf oo nazah xumaan oo dhan inuu ka ansahan yaha sheeg weeyaan sabixii tasbiixsa allah alla weyne cashran toban waxmedihi alla ku mahaday cashran toban wakabirihi alla weyney subxana wa tacala allahu akbar cashran toban uma intaa kadibna saliihi waxaad weydiista xaajataki xaajadaada dantaada weydiisa yaquul alla wuxuu dhihi nacam nacam ha ha ayuu dhihi sidaa weyaan yani ilaahay wuu ajiibi macnaheeda xadiidka laakiin waa xasan isnaada xadiidka inuu xasan isnaad yahay kama laazimaysa inuu xasan lmatn yahay waxaan soo marnaa saxiix isnaad iyo xasan isnaad caawa caawa u horeysaan filaya xasan isnaad kalema soo marna weli asuustaan ya shaki sooma koleyba aniga hadda ma xasuusta laakiin saxiix isnaadka waan ugu badnayd marka laazim ma aha xadiidka inuu xasan isnaad yahay inuu matnigiisa xasan yahay laazim ma aha sidaa weyaan la socda waa yahay baabu ducaa bacda dikri ducada oo dikriga kadib lala imaado ayuu baabkan u baab yahay markaa dikriga aad la timaado kadib ducada ka dambaysa ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo saddex boqol allahu akbar caawa ya waan qaangaarnay soomaha kun iyo saddex boqol haddii aan gaarnay nacam markii oo a maxaa lagu akrinaya ma ogi yani ficla wa waa su-aal aad u culus ba taas culama lahayd sheekh muuse la weydinatan caw oo gadaashaad waxaa fadhiya sheekha weynaha fadhiya bismi illaahi sheekh maad meead ku dhuumatay maanta koofilaanta dhibkeeda saas wa sheekh wuxuu dhahay ruqyo ma laga dhigi karaa salliga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo qofka ma lagu tufi karaa sheekh muusa halka ah, caafimaad allah siiye yarjuujuucu dareema kadibna sheekh mahada gadaal kala fariisani wuxuu dhihi allahuma salli calaa muxamedin wacala ali maxamed allahuma salli calaa muxamedin wacala ali maxamed ma banaan tahay ma la ogol yahay mislama ogola sheekh waxba kama aqaan adig ana laa cilma lii bidalika waxba kama ogsooni laakin waxaan ogsoonnahay un ducada in laga hormariyo eh, saliga nabigeena sala allahu alayh wali wasalam kolley qofka inuu saliga nabiga badiyo alayh slat slam waxyaaba u ka hela waxaa ka mid a murugadiisa o dhan ayaa waxaa weeyaan agga la dhigaya wax murug ahoo hayna haba yaraatee w all w ku murjiye ama arrin adduun ha noqoto ama aakhira ha noqotee waa lagaa kaafini dembigaadan waa la dhaafi taas way jirtaa laakiin meel walba mudacna meel ku haboon ma garat sheekh midina meel ku haboon marka kolleyba cidda cilmi u hesha hanoo keenta aan ka wada faaidaysana jasakum llahu khayran qof hadda hay hadduu jirana waa noo sheegaya sheekh mahad baabkaas waa ka dhah khayr laku siiya maya kama bixin waa la keenay ya sheekh jazaaka allah khayr sheekh mahad wuxuu dhahay wax dhiba ah oo iga muuqda ma lahan jazahu llahu khayran waaya a ah. ah, hay a saxwa a waa de taasna waa lagu dari de hadda laga hadla midda xaaji cumar caawatan lahaayaa taagada hawsha hadda loo fadhiyaaba ta ahba a a marka in la dhaha oo salay lagu dara sheekaaba muxuu ahaa fatwooda khayr laa siiya a sheekh wuxuu dha dhib ma laha jazahu llahu khayran waayahay eh, sheekhu ad baabka waa kaa xirma mayna haddaad diyaada rabtana sheekh ad gooni usii wareysanay eh, waa yahay kun iyo saddex boqol ayaan gaarnay alxamdu lilah baabu ducaa bacda dikri xadiid kun saddex boqol waa saxiix weeyaan akhbarna qutayb bn saciid waa imaamkii eh, shuyuukhdiisa ragg ninka ugu axaadiista badnaa wax ka wari weeyaan qaala xadaanaa khalf بن khليفة الأشجعي وصدوq اkhtaلط في آkhirihi عن xفص بن أخi أنس أbu cمر المdني waa صdوq weeyaan عن أنس بن maliki رaضي الله taa وa q kuntu waxaan ahaa mعa rasul a jir sl sم jaalisan xaala ina mid fadhiyo yacni warajulu nina qaa'imun uu taagan yusalli uu tukani nabiga ayuu ag fadhiyey nina nabiga agtiisa ayuu ku tukanay sal allah alay waslam falamaa rakaca goortuu rukuucay oo wasajada uu sujuuday oo watashahada uu ataxiyaadsaday dacaa allaweyne ayuu baryay subxaana wa tacaala oo faqaala wuxuu yidhi fii ducaayi ducadiisa allaahuma allahw inii aniga asaluka waan ku weydiisani waxaan kugu weydiisana bianna laka alxamd inaad adiga mahad leeda ayaan kugu weydiisani mahaddiisa ayuu ku tawasulaya laa ilaaha ilaa anta ilaa xaq lagu caabudo oon adiga ahayna lama arko almanaanu ee nicamta iyo maniga badan almanaanu badiicu الsamaawaati wاlard samaawaadka iyo arladana allihii bilaabay min cadam ah ama aad tahay ya da اljalaali wاlikraam karaama iyo weynaan allihii u saaxiibka ahayo yaa xayu yaa qayuum kii noolaa oon dhimasho aanan soo maraynin ay soo maraynin yaa xayu yaa qayuum waa sifaatka ilahi subxaana wa tacaala addoomihiisna uu istaagay inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa su-aashaas wixii rabay ayuu alla weydiiy subxana watacaala faqaala nabiy nabigan wuxu yih sl sl asxaabihi tadruuna bima dacaa ninkaa wuxuu ku ducaystay maad garanaysaan qaala waxay yidhi allah warasuulu aclam ali rasuulkiisa ayaa yaqaano qaala wuxuu yidhi waladii alih baan ku dhaartay nafsii biyadii ay ku sugan tahay laqad daca wuxuu ku ducaystaalaqad daca wuxuu ku alla baryay laqad daca wuxuu ku baryay allah alla weyne bismihi alcaiim magaciisa weynaa alladii magacaasoo idaa duciya bihi haddii lagu tuga ajaaba uu rabbi ajiiba subxaana wa tacaala waidaa su'ila haddii waxaa wey wax lagu weydiistana acطaa uu alla bixiyo oo wixii ayagahay uu dhiibo ayuu alla ku weydiistay marka xadiidkan waa xadiid saxiixa ibnu maajahna uu soo saaray marka bal hala xifdiyo oo ah allaahuma inii asaluka biana laka alxamd laa ilaaha ilaa anta almanaan badiicu الsamaawaati wاlardi ya da اljalaali wاlإkraam yaa xayu ya qayuum inii as'aluka su-aasha maxay noqona marka wixii aad rabtay ayaa daba dhigi duada duada waa laga hormarin hadii laga dib dhigana ishkaal weydna laha wallahu aclam xadiidka casharka u dambeya kun iyo saddex boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasacani ramat akbarna camar ibnu yaziid abu burayd albasri weeyaan waa aljarmi waa saduuq can cabdisamad ibn cabdilwaari ninka isaga waa saduuqun weyaan ninka waa saduuq hay shucba hadduu wax ka wariyo waxaa weeyaan waa habti waa saduuq laakiin markuu shucba wax ka warina martabada saduuqnimoa ka soo kaca habti ayuu soo gaaraya qaala xadaثana abi aabbahay ayaa waxaa weeye noo warramay waa cabdulwaariث cabdulwaariث waxaa weeyaan ibnu sacad alcambari waa iqaة habt rumiya biاlqadr inuu qadariya ayaa mxuu ahaa lagu yar loga farfiiqay lagu farfiiqay qalu xadaثana xusein almucalim xusein bn almucalim ibnu dakwan weya alcawdi waa iqaة rubama wahim can burayda can ibni burayda ibn burayda waa cabdullah ibnu burayda ibn xusayb ninka isaga waxaa wey waa iqa qaala xadaثanii طalxa ama xandla ibnu cali اlأslami waa iqa ana mixjan ibn dra xadaa wuxuu warramay mixjankaas waa alaslami nabigan ayuu ka wari sal slm waa saxaabi yar ana rasul rasulka a sl slm dakhala almasjid ayuu soo galay o eh, maxaa idin qoran ana rasuul la sl slm almasjid ahe eh, eh. ya idaa rajulu miya dhammaantiin sidaasa idiin qoran waayahay dakhala almasjid ayuu soo galay idaa rajulun idaada waa fujaa'iyadii idaa rajulun qad qadaa salaatahu salaadiisii ayuu muxuu ahaa dhammaystayba wa huwa isagana yatashahadu waa taxiyaadsani waa taxiyaadsanayaa faqala wuxuu yidhi allaahumma allaahumma allahyow innii aniga asaluka waan ku weydiisanaa yaa allah allow biannaka adiga alwaaxidu kii keli ahaa alaxadu ee axadka ahaa alsamadu ee xaajaadka isaga loola qasda alladii allahaasoo lam yelid aanan wax dhalin walam yuulad aanan la dhalin walam yakun ay usr usagan lahu isaga kufuwan mid isaga u dhigmo axadun ee axad ah an takfira lii inaad ii dhaafta dunuubii dunuubtayda inaka adiga anta adiga ya algafuuru dhaafa alraxiimu ee naxariis badan faqala rasul uu yh sl qad ufira lahu waa loo dhaafay qad ufira lahu waa loo dhaafay qad ufira lahu waa loo dhaafay alaaa saddex jeer ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali waslem intaas waxaa ku gebagaboobay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam salligiisa iyo ducadii ka dambeysay dikriga isaga ah ayaan caawa intaas ku joojinayna insha allah tabaaraka wa tacaala intaanaan majliska xirin waxaan rabnaa in laba waajib ayaa maqnaa labadii waajib madyaarba akh axmed wa akh cabdulwaaxid mise waa dib baan kugu dhignaa diyaar miyaa kaagi ay fadal lifeka isku askajari karta xadiidka nambarkiisa ku ahaa fadl ismalhy ya a axsanta cilada maxay ahayd marka a saxiixiye a laysaday matniga xadiidka matniga maaha ani waxaan rabay waa xadiista xadiidkan musalsal biiqaat kulli rag waa wada iqaat aima ay ahaayeen raggii dhan maxaa dacfi loo saaray limaada dacifa alxadiid alimaam alalbani muxuu yidhi xadiidkan waa daciif maca ana arijaal kulluhum ciladaa ku jirta ciladiyaa laga rabay b ku noqo waad ku noqoni habeen dambana lagaa rabaa waxaad ku noqoni cilada ku jirta xadiidka yani raggaas musalsal biiqaat xadiidkan waa daciif cila ku jirta ma hadi cila intaasaa lagaa raba adig meelo kale aadan adig saad keento adig waa laga rabaa cid altankaasho abdaasi eh? hmm? kun iyo ay la soo baxa dhammaantiin haye akhbarna maxamed bin yaxya soo ma xada ha tilmiidkiis ha Mhm. waxaa weeyaan waa waa riwaayaة اأkaabir can اlأsaaqir naam ah, ma allah idan waxaa weeyaan riwaayaadka eh, saddex qaybood ba riwaayaة can اlأkaabir waa sida asalka ah tan labaadna waa riwaayaة almudabaj oo rag isku martabo ah oo bundaar iyo iyo maxamed bin oo iska wariyey tan saddexaadna waxaa weeyaan riwaayat alakaabir can asaakir lidalik waxay dhahaan lan yanbula alfata xataa yaakuda miman huwa fowqahu wa miman huwa duunahu qofka aalib cilmiga ah, meeshii la raba ma gaara ilaa cidda ka sarrayso ka aqoonta fiican uu ka qaato cidda ka hoosayso oo ka aqoonta yarna uu ka qaato marka jasakum la khayran waa tan insha alla nooga noqo raggaas cilada ku jirta marka yani kolley cilad baa ku jirta marka noo soo huba insha alla jasakum la khair waa mahadsantiin allah ida abdi aslam alaikum raxmat llahi barakaatu barak la fi